الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتغني يا كريم يا لطيف اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد kitaab ma haystid xaga usoo durug leenka sooga maanta waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala darsigeyni koobaad ee kitaabkeena safwat zubad safwat zubad kitaabkan safwat zubad ah ee gabayga ah waxaa nadmiyey oo tixdan tiriyey ama alifay eh, ama nadmiyey alimaam alcallaama shihaabuddiin axmed ibnu xusein ibnu xasan ibnu cali ibn yuusuf ibnu arsalaan alramli ibnu raslaan baa loo yaqaanaa markii lasoo gaabiyo safwat zubad libni raslaan markaa eh, axmed ibnu xusein baa la yidhaahdaa shiikhu ramla buu ku dhashay waa filistiin ku taalla carigaas ma garanaysaa eh, jihaadku uu ka socdo sanadii toddoba boqol toddobaatan iyo saddexdii bay yidhaahdeen eh, hijiriyada toddoba boqol todobaatan iyo saddexdii hijriyada xaggaas ugu barbaaray sheikhu raximah allahu tacaala eh, qur-aanka xifdigiisa toban sano agaarkeeda markuu jiray buu xifdiyey baa la yidhi ilaahay subxaana watacaala au naxariistee kadibna darsigii cilmiga ah ee la berinayay buu bartay isagoo fiqhiga iyo tafsiirka iyo xadiiska iyo kulli isagoo ah raacanaya dadka waxaa dadka waxaa shiikh ka dhiga bal fiiri shiikhan kitaabtuu akhrisan jir markii lagu sheego waa inta hadda la akhristo saxiixa tirmidi buu akhrista shiikhuu dhegaystay ibnu maajuu dhegaystay siiratun hishaam buu raacday muwada'a buu raacday xaawiga buu raacday xagga markaa ka fahmaysa waa inta la dhigto dadka marka waxaa sheikh ka soo saaro caalim ka soo saara dadkii hore wixii caalim ka dhigayay ah, ha dadka caalim iyo laynkii dadkii hore caalimka ka soo saaray towfiiqda alle kadib ayaa markii la raaco soo saaraya jiil culimo ah laakiinse sidaa hadda mudakaraadka la iska akhrisanaya iyo kitaabta yararkaayo ma garanaysaa aan leemankii hore aan haysan soo saari cidna dadkan waqtibay kaga luminayaan dadka waqtibaa kaga lumaya qofkiina meelna ku gaarimayo waqtigiina waa luman laakiinse markii dadkii hore waxaa culimmada ka dhigay iyo kitaabtay marsadeen loo mariyo dadaalna uu ku daro towfiiq allana uu helo iidankaa leh markaa wuu soo baxayaa qofku caalim bulshada anfaca naftiisa anfaca buu noqonayaa shiikhu marka kitaabtaas iyo kuwo lamidoo tirabeela buu marsanayey ama dhiganayey ama raacanayey culimo waaweynna wuu ka marsanayay raximah allahu tacaala shiikhu ma ahayn dadka jecel inay safka hore soo istaagaan oo magaranata tasadurka iyo inay hormaraanoo dadka inay madaxu noqdaan jecel ma ahayn ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ugu deeqay in magaranaysaa warac waracnimo iyo inuu isdhowro ayuu ilaahay subxana wataala ugu deeqay kitaab badan buu sheikhu qoray raximah llahu tacaala arday badanna wuu lahaa kitaabta uu alifay waxaa ka mid ah kan hadda aan hayno oo safwat zubad la yidhaahdo oo kitaab zuwad la yidhaahdo ayuu kasoo xulay baa la yidhaahdaa insha allahu tacala marka beedka marayna baan sheegi doonaa kutub badanoo sharxayna way jiraan kuwo badanoo isagoo u qorayna way jiraan ilaahay subxaana watacaala miisaanka xasanadka ha u saaro gadaashiisa waa laga faa'iideeyay cilmigii faraha badnaa uu ka tegey shiikhu wuxuu dhintay baa la yidhi labaatan iyo afartii shacbaan sideed boqol afartan iyo afar wuxuu dhashay markii hore todoba boqol iyo toddobaatan saddex wuxuuna dhintay sideed boqol afartan afar adoo toddobaatan toddobaatan waxa hal sana miyaa u dheer meelahaas wey uu jire ilaahay subxaana watacaala ha u naxariisto halkaas masjid al aqsa iyo beytulmaqdis ayuu ku dhintay baa liya sheikhu raximah allahu tacaala ilaahay waxaan ku baryaynaa raxmat al abraari dadka baariyaasha ah ma garanaysaa naxariista uu naxariisto inuu ugu naxariisto wajazaahu cani ilummati khayra aljazaa ummadana uu magaranaysaa dadaalkii diintii uu magaranaysaa uu u shaqaynayayna ajar uu ka siiyo wa calayna wacala almuslimiina min barakaati inahu samiicun qariibun mujiibu dacwaat kitaabkeenan zubadka ah ama safwat zubad la yidhaahdo shuruux badan buu leeyahay sharaxan anaada aanuu haysta waa ka mid oo ifaadatu saadax alcumad la yidhaahdo waxaa ka mid a sharax loo yaqaan fatxu raxmaan waxaa mawaahib samad sharax la yidhaahda baa jira isaguna way fara badan yihiin sharaxyadu insha allah haddii aa matniga sugtaan kartaan insha allahu tacaala waayahay sheikhu raximah allahu tacaala wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim qaala annaadimu raximahu allahu tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد هذه زوبد نظمتها أبياتها ألفون بما قد زدتها يسهل حفظها على الأطفال نافعة لمبتدي الرجال تكفي مع التوفيق للمشتغل إن فهمت وأتبعت بالعمل فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعملان معذب من قبل عابد الوثان وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أرجو المان بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد mahad lilaahi macbuudka xaqa ah ayay u sugnaatay alxamdu mahad lililaahi ay almacbuud alxaq wey alxamdu mahad lililaahi allaha macbuudka ah ee xaqa ah ee la caabudo ayay u sugnaatay ilaahii diljalaali weynaynta u saaxiibka ahaa wa shaarici alxaraami xaaraanta kii caddaynayey ayay mahadi u sugnaatay iyo wal xalaasha kii caddaynayey ayay mahadi u sugnaatay alxamdu mahad lililaahi macbuudkii xaqa ahaa kii mutaystay cibaadada ayay mahadu u sugnaatay alilaah ay almacbuud alxaqu kii magaranaysaa almustaxiqu lilcibaadati kii cibaadada mutaystay baa laga hadlay ilaahasaa mahad iskale weeye marka mahad oo dhan ilaahay subxaana wa tacaala baa iskale athanaau alcaiim wey waa mahad oo dhan oo weyn alxamdu mahad lililaahi ilaahii diljalaali weynaynta u saaxiibka ahaa wa shaarici alxaraami xaaraanta kii caddaynaya shaaricay mubayin wey wa shaarici lxaraami xaaraanta kii caddaynayey bay u sugnaatay mahada oo idilya yowal xalaali xalaasha kii caddaynayay bay mahada oo idil u sugnaatay shiikhu marka beedkan wuxuu ku tilmaamay ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku axmdinaqahayo wuxuu ka horeysiiya bisinkii labadaas buu ku bilaabay isagoo qur-aanka ku dayanaya iqtidaa'an bilqur'aani qur-aanka bisin baa lagu bilaabay faatixana lagu xujiyey soo maah sida saxiixa sida raajixa faatixa bisinku inuu faatixada ka mid yahay wey marka bismillaahi raxmaan raxiim baa lagu bilaabay alxamdu maa lagu xujiyey kudayasho uu qur-aanka ku dayanaya ayuu nbigu ayuu imaamku wuxuu ku bilaabay kitaabkiisa bisinka iyo xamdalada wuxuu yidhi allihii caddaynaya xaaraanta iyo xalaasha halkaa waxaa ku cad shiikhu wuxuu ku tilmaamayaa waxa loo yaqaan baraacatul istihlaal baraacatul istihlaal maxay tahay baraacatul istihlaal baraacatul istihlaal waxaa la yidhaahdaa an yaatiya fi biibtidaa'i alkalaami maa yadullu calaa qasdihi maa yadullu hee calaa qasdih hadalka horaantiisa in lagu sheego heeh wax caddaynaya ujeedka hadalkan kitaabkan ujeedkiisu muxuu yahay soo fiqi maaha ujeedka kitaabka wax caddaynaya hadalka horaantiisa in lagu xuso maxaa loo yaqaanaa baraacat listihlaal baraacat listihlaal an yaatiya fi ibtidaa'i alkalaami maa yadullu calaa qasdihi ay maqsuudihi wey maqsuudkii kitaabkan inuu ku sheego horaanta kitaabka inuu ku sheego marka maqsuudka ka ogaanana dee xaraan iyo xalaal buu la caddeynayaa dee xaaraan iyo xalaal soo fiqi wuxuu ku tacalluqay maaha ah, xaaraan waxaa lid ah xalaal xalaal haddii la sheegayna waa mubaaxii mubaaxiina maxaa leynkiisa soo gelaya sheega inuu mubaax yahay inuu waajib yahay inuu manduub yahay inuu muxaram yahay inuu hadduu eebu kuronaado heeh makruuh yahay layn kasoo wadagelaysa soo ma jeedi marka xaaraan iyo xaaraan inuu shiikhu xaan ku sheegay waxay tilmaamaysaa kitaabka shiikhu soo wada inuu ka hadlayo fiqhi inuu ka hadlayo xaaraan iyo xalaal kala caddaynayo hee inuu ka hadli doono shiikhu baraacatul istilaal baa la yidhaahdaa uma kadibna salaatullaahi alla naxariistiisu mac salaamin nabadgelye la jirankeed xaal ee tahay naxariista alle cala anabiyi nebiga korkiisa ha ahaato sala allahu calayhi wasalam nebigii almustafaa ee la doortay alle xaggiis laga doortay wey nebigii atihaamiyi tihaamo meesha ah loo tiiriyey ha maka dhulka carbeed jasiira dhulka jaziira najdi iyo tihaama loo bixin jiray waa fahamti somaa najdi iyo tihaama marka tihaama maka ka tirsan maka ka tirsan marka dhulka tihaame la yidhaahdo nebigii loo tiiriyey yani dhulkaa ka soo baxay weeye uma kadibna salaatullaahi alle naxariistiisu mac salaamin nabadgelyo la jirankeed xaal ay ahaatee naxariistaasi cala nabiyi nebiga korkiisa ha ahaato nebigii almustafaa ee la doortay min allaahi laga doortay soo maaha nebigii attihaamiyi ahee reer tihaama ahaa reer tihaama hee ahaa xaggaasaa loo la dhahaa waa loo tiiriyey marka dee khalqigiibaa alla subxaana watacaala tacaala wuxuu ka soo dhex xushay nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam marka mustafaa saas weeyaan waxaa la dareensiinayaa nebigu inuu yahay afdalulmakhluuqiina inta la abuuray kii ugu fadli badnaa inuu yahay ayaa ma garanaysaa la dareensiinayaa dadka weeyaan marka ilaahay asalaatu min allah beedkan wuxuu sheikhu ka daliishanayaa aayaddii buu fulinayaa yaa ayuha aladiina aamanuu hee salluu calayhi soomaahayn aayaddaasuu fulinayaayo maadaama alla ku saliyey nabiga alle subxaana watacaala tacaala nebiga salliga ku salinayaana waa araxma maxaa weeye arraxma naxariisuu u naxariisanaya weye naxariisa hee uu u naxariisanaya weeye alla salaada ka imaanayso nebiga ku socota haddii bini aadanku malaa'igta so ina allaaha wa malaa'ikatahu malaa'igtu nebiga ku salanaya markii leeyahay waxa weeye dembidhaaf inaano in alla u dalbaan asalaatu min almalaa'ika waxa weeye alistikfaar inay maxamed dembidhaaf u dalbaan bini aadanka salligay nebiga ku salanayaanu leeyihiin sala allaahu calayhi wasalamna waa isbihinbihin alle isku bihinbihinahayaan oo isku dulleynahayaan in ma garanaysaa uu nebi maxamed sala allaahu calayh wasalam inuu kor yeelo alle oo u naxariisto oo u dembi dhaafo oo darajaadkii uu u ballanqaaday uu gaarsiiyo alwasiila ahayd soo maa marka wataa nebigii markaa la doortay ee tihaama meesha layidhahyaa ka soo jeeday buu yidhi muxamedin waa ka bedelaysaa muxamedin muxamed korkiisa ahaad suma hoos dhignaa cala nabiy baa ka bedelaysaa uma salaatullaahi maca salaami cala nabiy meesha ahayd calaa muxamedin adoo yidhi wey muxammedin muxamed korkiisa ha ahaato nabadgelyo iyo naxariis muxamedkee muxamedkii alhaadii dadka ka soo hanuuninayey min adalaali baadida xaggeeda ka soo hanuuninayay mintan waa ibtidaau ibtidaa ibtidaa soo garan maysaan yah minta reer <laughs> si u socotay ajruumi gasha xagee bay gasha mintan meesha alnebi maxamed uu ka soo hanuuninaya weye dadka mina dalaala buu ka keenaya xagee buu u keenayaa ila nuuri dee xagee buu keenayaa ila nuuri waa fahamta soo maa muxamedin muxamed korkiisa ha ahaato sala allahu alayhi wasalam muxamedkii alhaadii ka soo hanuuninayay dadka dadka ka soo hanuuninaya nebigu waa hanuuniye dadku ka soo hanuuninaya xagee ka soo hanuuninaya dadka alhaadiyi moxamedkii ka soo hanuuninayay dadka min adalaali baadida iyo hoojinta xaggeeda kasoo soo korkiisa ha ahaato nabadgelyada naxariis wa afdali saxbi saxaabadiisii fadliga badnaana korkooda nabadgelyaya naxariistusha ha ahaato wa khayri aalin eelkiisa kheyrka badnaana hee korkooda nabadgelyaya naxariistusha ha ahaato weeyaan marka ceelka waan soo sheegnayoo ceelka markii la joogo baabu zakaatiya wixii la halmaala aalku ah. waxa weeye waa banuu haashim iyo banu mutalib aalka marka fi baabi ducaa la joogana yaa cid kasta oo saxaabadiisii ah ayaa soo hosgelaysa warkama ku dhacay marka fii baabi ducaa saxaabadii o dhan baa soo gelaysa baabkii zakadiya wixii la halmaala ah markii la joogana aalkiisii reer bani haashim yahee reer bani mundalib bay noqonayaan ukaa muxamedin moxamed korkiisa ha ahaato weeye nabadgelyaya naxariis moxamedkii alhaadii hanuuninahaya dadka min adalaali ka hanuuninahayay wa inaka la tahdii ilaa siraadi mustaqiim wey hanuun dadka wuu tusayaa nebigu intuu gacanta qabto dadka diinta ma gelin karayee whee wuu tusaya wakaa laynkii saxda ah buu ku hayay dadka ayaa diinta geliya ilahay baad intagelinaya innaka laa tahdii man axbabta soo ma hanuunin karta cidaad doonto marka sida isku waafajinaynaabaa la yidhi nebigu dadka tusaya jidka marka jidka in la raacana yaa iskale hawshaas ilaahayba u taallaa weeye wa afdal isaxbi saxbi waa jamcu saaxibin saaxib jamciis waay asxaabtii fadliga badnaydna korkooda ha ahaato weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala baa wuxuu nebiga wuxuu yidhi innaa acdaynaa alam nashrax laka sadraka wawadacnaa canka warafacnaa laka dikraka dikrikaaga nebi maxamed kor u qaadin maxaa dikra kor loo qaaday maxay tahay culimmadu way fasirtay waxay yidhaahdeen la ima xusayo ilaa haddii la xuso aniga hee adna waa lagu xusayaa ashhadu an laa ilaaha ila allaahu wa anna muxamed somaa salliga nebi markii la aadimayo qof markuu islaamahayo marka eh, macnaha warafacnaa laka dikr waxaa weeye ilaahay baa wuxuu leeyahay meel kastoo laygu xuso aniga he adna hee waa lagugu xusaya wa bacdu intaa kadib intaa kadib yacni bacda bacda alxamdi bacda albasmalati waalxamdi waasalaati cala anabiy wey markaan bisinlaystay oo ilaahay aan ammaanay nebigana aan ku salliyey sala allahu calayhi wasalam intaa kadib haadii tani haadi tani haa waa tanbiih di bis waa ismushaara haadi tani zubadun waaye zubad waaye zubad waa khulaaso waa soo xoorin haa soo xoorin weeye zubadkaasoo nadamtu aan tiriyey haa zubadkaa aan tiriyey haa marka zubad sheikhu wuxuu tilmaamayaa kitaabkan gabaygaa uu shiikhu qoray asalkiisii kitaab zubad la yidhaahda baa jiray kitaab la yidhahdo zubad hee la yidhaahda ayaa hee jiray oo uu shiikhu asal ahaan kitaabkaas buu markuu gebiyey ka soo gebiyo gabay uu rogay ma ku dhacay marka zubad baa la yidhaahdayo alimaam hibatullah nin la yidhaahdo oo caalim ah hibatullah albaarizi nin la yidhaahdo ayaa kitaabka zubadka hore iska lahaa wuxuu ahaa matni iska caadiya warka waa ku dhacay somaa marka matniga caadiga ahaa oo hibatullah ninkaas qaadiga ah ee baarizi meesha loo tiriyey ah oo wuxuu dhashay baa layahay kitaabkaas zubadka ee matniga hore shiikha iska lahaa lix boqol iyo afartan iyo shantii wuxuuna dhintay toddoba boqol iyo soddon iyo sideedii shiikha marka baarizi la yidhaahdo ee kitaabka matni zubad qoray yaah ayuu shiikhu ishaarayaa baa la yidhi saasna waa la yidhi waxaa kaloo noqon kartaa kitaabkan laftigiisa zubad baa la yidhaahdaa kitaabkan laftigiisa hee zubad buu noqonayaa laftigiisa marka haadii tani zubadun waa zubad yacni waa kitaab zubad la yidhaahdo ama kitaab weeye zubad oo kitaabkii zubad la dhihi jiray aan kasoo kasoo dheegtay kaasoo nadamtu aan tirinahayo haa iyada aan tirinahayo tix aan u bedelahayo abyaatuhaa beedadkeedu alfun kun waay abyaatuhaa beedadkeedu hee alfun kun weeye bimaa qad maca maa shay la jirankii ayadoo ee jidho bimaa maas maca weeye bimaa qad zidtuhaa ay maca maa shay la jirankii ayadoo ay jidho shaygaasoo qad zidtuhaa aan ku sii kordhiyey mhm. abyaatuhaa beedadkeedu alfun kun weeyaan bimaacay maca maa bidaas maco bedel bes bimaacay maca maa shay la jirankiiya isagoo uu jiro shaygaasoo hee qad zidtuhaa aan ku kordhigayuu jiro weeyaan waaya shiikhu marka halkan wuxuu kugu sheegay kitaabka magaca uu u bixinahayo iyo inta uu ka kooban yahay wuxuu yidhi kunbaa asal u ah waxna waan ku daray marka kun iyo siddeetan iyo sideed beed weeye kitaabka zubad la yidhaahdo oo shiikha baarisi leeyahay inuu ka keeno wuu kuu lafta buu kuu siiyeyo wuxuu yidhi milicso halkaasna yashulu waxaa fudud yashulu waxaa fudud xifduhaa yashulu wuu fudud yahay xifduhaa beedadkan xifdigoodaa fudud yuu fudud yahay calal adfaali caruurta buu u fudud yahay yashulu waa mid uu fudud yahay xifduhaa xifdigeedu cala aladfaali uu u fudud yahay naaficatan xaal ee tahay mid anfacaysa abyaadani limubtadi rijaali ragga kuwooda bilowga ah fiqiga kuwooda bilowga ku arag ragga kuwooda fiqiga hee bilowga ku ana mid anfacaysa xaal ay tahay marka ardadu adfaal adfaashu uu carruurta u fudud yahay dee maadaama uu macaan yahay iyo habka u socdo dee yasulu xifduhaa cala al atfaali si macaan baa loo akrinayaayo waa fudud yahay ma adka isku haystana waa hab magaranaysa aada u qurux badan marka dee ciyaalka markii loo akrinayo si fiican bay loo dhacayaan soo soomaa marka wuu u fudud yahay ardada ciyaalku inay bartaan buu ku yiri koow naaficatun hadduu idiin godayo naaficatun abyaadani naaficatun waa mid anfacaysa oo wax u taraysa limubtadi rijaali ragga kuwooda bilowga ah ragga kuwooda bilowga muxuu la jeedaa fiqiga dhexdiis markii la joogo dadku isku leefal ma aha mid waa mubtadi midna waa mutawasit midna waa muntahi midna hee muntahi ah, muntahi waxa weeye meel uu kasii socduu joogaabay macnuu muntahi ee maaha kullibuu soo kullibuu koobay macnaheedu maaha marka mubtadi maxaa la yidhaahdaa culimada mubtadi waxaa la yidhaahdaa fiqiga dhexdiisa aladii lam yasil fi lcilmi ila xaalatin yastaqilu fiiha bitaswiir almasaa'il maxaa layihahdaa alladii hee alladii lam yasil waa midka aan gaadhin fi lcilmi cilmiga dhexdiisa ilaa xaalatin xaalad aan gaadhinayo heer yastaqilu fiiha uu u madax banaanaan karo bitaswiiri almasaa'il mas'alada inuu sameeyo rakibo inuu mas'alada suureeyo oo dhiso waa qof aan gaarin weli inuu mas'alo dhisan karo mubtadi waaye warkaa ma ku dhacay yaa mas'aladii masaa'ishii fiqiga masaa'il ka mid a ah, intay ku timaado qof aan dhisi karinoo hab ma garanaysaa laga jawaabi karo oo layn qabsan karta aan ka dhigi karin ya ayaa mubtadi la yidhaahdaa yani qofka bilow u taha weeyadee haddii marka uu gaaro inuu masalada dhisi karo oo isku dubaridi karo oo masalada muuqaalkeeda habeyn karo ma garanaysaa yegleeli karo markaa mutawasit buu noqonaya muxuu noqonayaa mutawasit adilo kuma dari karo laakiinse muxuu samayn karaa masaladii buu dhisayaa arkaanteedii shuruudeedii mawaanicdeedii eeba ku yahay waxyaabihii burinayey mubdilaadkeedii aqsaamteedii masaladii buu dhisi karaa wuu fariisinayaa masaladii lakiin adiladeeda ma raacin karo muxuu noqonayaa kaas mutawasi baa mutawasi masalada meel buu kuu saaraya hadduu adiladii raacin karo magarana uu ciladeyn karo adiladii uu raacin karo muntahi buu noqonayaa marka warkaama ku dhacay marka qaacidadii mubtadiga loo sameeyey hadduu qaacidadaa kasoo gudbo mutawasit buu noqonayaa hadduu adilla ku darsadana muxuu noqonayaa muntahi marka sheikh wuxuu yihi mubtadi rijaalka ragga baasha u bilaaban tahay aysan u bilownayn oo hadda inay masalada dhismaheedii ay bartaan raba ayuu muxuu kitaabkani wax u taray xagga waxaa ka fahmaysaa marka shaygu cilmigu iska orod maaha marka saa usoo gashay inaad ma daliil ala soo boodaysi fiiri meesha madil xagee bay joogtaa meel danbay joogtaa qofka inuu wax fahmo weeye horta marka dadku markay ka tagaan habkii fiqiga loo baran jirayo intii halkaa laga bilaabo halkaa lagu geeyo weligood baramayaan labaatan sana hadduu ku jiro hore u socon mayo haddii lagu keeno saaha kitaab saaha cumdatul axkaam lagu keeno oo dhakadaa ka qabatid waa adilo adiladii baa xifdiday laakiinse masaladii fiqiga ahayd maan haddii lagu keeno meelna uma leexin kadhid maxaa u baahan tahay intaan baadilo lagu keenin horta masaaishan laftigoodi laanmaa horta in ayaga lagu uruuriyo salaa maxaa la yidhaahdaa saaya saaya saayaysaa arkaanu salaa intay ahayd kam ya saddex toban mar afar toban baa laga dhigay soo ahayn haddii lagu dhaho arkaanu salaa kasoo uruuri kitaabka cuntul ama kasoo uruuri kitaabka la yidhaahda hee bukhaari naftaa kaa dhacaysa adogu bilow aadee bilow ah ma ururin kadidba waa ku jabaysaa maxaa yeele rukni walba meeshan yaala carukuucu markay tahay daliil gaara ah waxay leeda tusaale ahaan beeska boqolaad ku yaal haye atasliimatu luula marka la dhaho meelaha kale ku taalla ayaduna daliilkeedii waxaan yaa isku soo uruuriyey oo keen rag baa jabay dhowr qarni ka shaqeynayay toban qarni lix qarni ka shaqeynayay lafa guray baro markaa tan sugtid daliilkeedu hadhowtigiisa yasulu waa u fududahay xifduhaa xifdinteedu cala adfaali caruurta u fududahay inay sugaan oo xifdiyaan naaficatan naxaal ay tahay abyaadani mid u waxtaraysa oo waxtar u leh limubtadi rijaali ragga kuwooda bilowga ah darajadii kuwaas soo maraya weeyaan takfii way ku filan tahay hiya hiya abyaadani way ku filan tahay maca tawfiiqi waafajin allale jirankeed yaa way ku filan tahay lilmushtaqili kan ku mashquula iyada kan ku mashquula lilmushtaqili bihaa wey kan ku mashquula iyada oo muraajaceeya oo fahma oo ma garanaysaa ka daba taga oo isku celiya way ku filan tahay goormay ku filnaanaysaa in fuhimad haddii la fahmo kadibna waa utbica la raaciyo bilcamali ku camal falid warkaama ku dhacay in la fahmo kadibna hee camal la raaciyo bay ku fuudaanaysaa wey takfi way ku filan tahay way kaga filan tahay wey cid mid kale inuu doontay kaga filantahay maca tawfiiqi waafajin alala jirankeed yaa waafajin alla hadaan la helayn ilaahumaa konton kitaab akhrisid haddaysan waafajin kula socon waafaji tawfiiq maxaa la yidhahdaa tawfiiq waxa weeye ilaahay inuu kugu abuuro qalbigaaga ama gudahaaga inuu ku abuuro awood ah inaad daacada aad samaysid tawfiiq baa lahaa an yakhluqa allaahu fi lcabdi qudratan cala aacati intaas wey tawfiiqdu an yakhluqa allaahu fi lcabdi alla inuu addoonka ku dhex abuuro qudratan awood cala aacati daacada awood u leeyahay tawfiiq baa lahaa marka takfii way ku filan tahay can khayrihaa bay kaaga filan tahay weli facmal ku camal fal walow bilcushri walow bilcushri toban meeloodoo meelba ha ahaatee ka zakaati sidii sakada oo kale ku camal fal ha bilmasnuunaati baa laga wadayaa waxyaabihii sunnada ahaa ee a baratay takhruj waad bixi binuuril cilmi cilmiga nuurkiisa cilmiga iftiinkiisa dartii baad ka bixi min dulumaatin mugdiyaal xaggiibaa ka bixiya facmal ku camalfal walow bilcushri toban meeloodoo meel baa ahaatee ka sakaati sidii sakadii oo kaleeto oh, haddaan ku camalfalo maxaa imaanaya jawaabti meeda takhruj waad bixiye binuuril cilmi iftiinka cilmiga daraaddiis min ulumaatin mugdiyaa halkiibaa xaggiibaa ka bixi dulmigii jahliyaa ka baxaysaa dulmigii waxaa ka baxaysaa xaqdarada dulmigii waxaa ka baxaysaa nooc kasta u ahaa baad cilmiga dartiis oga baxaysaa marka camalkan uu ku leeyahay ku camal fal boqolkiiba ma garanaysaa toban meeloo meelba ha ahaatee ku camal fal cilmiga aad baratay wuxuu ka wadaa kii sunnahaabaa ah laga hadlayaa ma kii waajibka kii waajibka waa waajib asaw soo maa kii waajibka ahaae isaga laga hadlamay kee laga hadlayaa kii sunna ku camalfal toban meeloo meelba haatee hadaa maanta barta toban xadiis oo sunna sunno tilmaamaya ugu yaraan hal mid kaga camalfal wey macnuhu haddaan ku camalfasho maxaa imaanaya takhruj baa imaanaya takhruj waa jawaabu dalab baa la dhahaa maxaa la yidhahdaa facmal ku camalfal walow bilcushri toban meelood meelba ha ahaatee ka sakaati sidii sakadii oo kaleeto waa masnuunaadkii takhruju waa bixi binuurilcilmi cilmiga iftiinkiisa dartiibaad ka bixi min dulumaatin mugdiyaal xaggii yaa salaam markaa dulmigii jahliga ugu horeeyo kaasaad ka baxaysaa ilan jahligu waa mugdi qofka hadduusan marka hore u jabin haa meesha qaacada meesha hoose dadku way ku badan yihiin meesha hoose yaa dadku way ku badan yihiin jaahiliintaa ku badan dadka waxaa ku badan hanka yar adig marka waxaa meesha hoose kasoo bax meel ka hor aad ah. Ah, he meel ka hor aad soo ma jeedi waxaa isku dhejin meelaha hoose waa inaa dadaa ku bixisaa inaa meel saro aadid meel saro inaa gaadi waaya fa caalimun mid caalim ah caamilkaasoo caalimkaasoo facaalimun mid wax yaqaan taas ka dheh kaa wax yaqaanoo lam yacmalan aanan ku camal falin bicilmihi cilmigiisii iyo wuxuu yaqaan aan ku camal falin mucadabun waa la cadaabahayaa kaa min qabli caabidil wathani sanamyada kii caabudahayay horraantii baa la cadaabayaa wy cajiib facaalimun kii yaqaanay kii bartay kii wax bartay kaasoo lam yacmalan aanan ku camal falin bicilmihi cilmigiisa aanan ku camal falin hee mucadabun waa la cadaabahayaa min qabli caabidi caabidilwathani sanamyada ama sanamka hee kii caabudahayay horaantiis baa la cadaabayaa soo ma jeed qofka markaad duu cilmi barto cilmigu barteen xuj inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun ilaahay hanaga dhigin kuwa ceybteenna astur marka qofku wuxuu bartay hadduusan ku camal falin weliba waajibaadka laga hadlayaa sunnuhu waa masalo gaara sunnahu wuxuu kusoo yidhi hee bilcushri kusoo shayga waajibka ahaayo waajibka kuu ahaayo aa baratay aadan ku camalfalaynin intaan la gaarin dadkii sanamyada caabuday oo naarta lagu gurin ayaga markaas lagu guri lahaaye kaasaa lagu horeysiinayaa weeye kaasaa hee lagu horeysiinaya hadduusan alla cafin weeyaan hadduusan hee alla cafin oo dee bicadlihi bifadlihi uusan ku cafin cadaabkaasuu gelayaa khatar weeyaan marka ay waajibaadka hadduusan ku camalfalin qofku hoysu adagta sababtu maxay tahay dee waxaa lagu yidhi qofkan zinaha aadin soo maa kaasuu ku dhacay cilmi wuxuu lahaa ah walaa taqrabu zina inay xaaraanta tahay cilmigaasuu lahaa lam yacmalan kuma camal falin marka kaasi hee mucadabun weeye hadduusan in lam yacfu canhu de hadduusan alla iska cafin ilaan qofka macaasida weyn ku dhacaahi waa taxta mashii'ati illaahi soo ma ahayn ilaahay mashaadiisa hoos joogaa mucadaban waa mid la cadaabahaya min qabli caabidil wathani la cadaabahayo weeyaan najaana allaahu minha allah inaga badbaadiy maxaa yeelay liannahu irtakaba macsiyatan caaliman bitaxriimiha cilada loo cadaabay maxay tahay macsi wuu ogyahay inay xaaraan tahay buu ku dhacay soo maa wa kullu man mid walbo kaasi waa kii waxbartay oo aanan ku camal falin kii jaahilkahayo camalka sameynaya ka waran isagana waa kan kama liito asna waa ka daranyihi wa kullu man mid walba oo yacmalu camal sameeya bikayri cilmin cilmi la'aan ogaan la'aan mid kastoo wax iska sameeya acmaaluhu kaa camalladiisu marduudatu mid la soo celinahayo wey laa tuqbalu lana aqbali mayo qofkaas soo shaygaan cilmi u lahayn duu iska sameynaya laga aqbali mayo markaa ma ku dhacay yaa horaan usoo dhiganay masaa'ishii fiqiga ahaayo kitaabka horaan kusoo dhiganaynay qofka in ijtihaad laga rabo soo ma ahayn qofka in ijtihaad laga rabo soo sooma tusaale ahaan ijtihaad qofka in laga tusaale ahaan eh, inuu dadaalo habeenkii qibladiibuu garan waaye ama isagoo safri qibladii garan waaye hadduu dhaho meel walbaa isaga tukanayaa biduuna ijtihaad waxaan leenaha haddii mactaa ugu beeqanta hee ma ansixin waa fahamta soomaa qofka marka maxaa la rabaa qofka waxaa la rabaa waxaan uu sameynayo oo camalka ah cilmi inuu leeyahay asagoo cilmi u lahayn hadduu iska sameeyo ma laga aqbalayo ma soconayso maxaa yeelay inuu ku beegmaya in kale yaaba miyuuba kala yaqaanaaba waaba jaahil maba kala garanaya saas soo maa nabigeena calayhi sala slam muxuu tilmaama dadku markii culimmada culimmada lama qaado cilmiga lama qaado lagama saaro qalbiga culimmada soo maahayn cilmiga qalbiga culamada hee lagama saaro laakiinse cilmiga muxuu ku tagaa in culamadu dhimatuu ku tagaa cilmiga muxuu ku tagaa biqabdi alculamaa culimmadu inay meesha ka baxdo kadib marka culamadu dhimaata maxaa isugu haraya jaahiliin baa isugu haraya markii jaahiliin isugu haraan maxaa dhacaya qola in usoo bambaxdo jaahiliina dadka culimmada isaga dhigaysa kuwaas culimmada isaga dhigaysa maxaa dhici karta ilin jaahiliin waaye maxaasaa dhici kardha masaaisha qaar hee inay sidii saxdaa ka duldhacaan masaaisha qaarna hee ay sidii saxdaasa ka duldhicin lainse labada jeerba inuu waxaan saxan yahay inuu khaldan yahay ma kala garanayaan nebigu ma kala qaadin markay ka duldhacaan kii saxnaaya markay kalema kala qaadin muxuu yidhi markay fatwoodaan fadalluu wa adalluu ayaguna waa lumayaan dadkana waa lumanayaan lama kala saarin markay khalad ka duldhacaan iyo markii kala kala guray maya kii jaahilka marka hadduu ficilkii sameeyo walow saxba ha u noqdee acmaaluhu marduudatun laa tuqbalu saas wey man wallaaha ilaahay bes ilaahay keliya ayaan arjuu ka rajeenahayaa ka rajeenahayaa almanna gallad sheegasho uu igu galladaysto bil ikhlaasi haa ikhlaas inuu galladaysto likay yakuuna si uu ahaado matnigani muujiba alkhalaasi muujiba alkhalaasi iisoo qabo nabadgelyada kii sababta igu ahaa saasaan dhahaysa wallaaha ilaahay qura ayaan arjuu ka rajeynahayaa almanna inuu igu deeqo igu galladaysto bilikhlaasi ikhlaas inuu igu galladaysto baraxtir uu camalkan kitaabka ayaan qoraya uu ii barax baraxtirayo oo riyaa iyo istustus iyo halagaa sheega iyo bini aadan isu hagaajintiisii halagu ammaano inuu iiga baraxtiro baa alla ka rajeynayaa weeye oo maxaasaa uga rajeynaysaa likay yakuuna si u ahaado huwa isagu huwadaas u laabanaysaa kitaabka laga hadlaya likay yakuuna si u ahaado haadal matni weye matnigan si u ahaado markii ikhlaas iyo adduun ikhlaas markii lagu qoray oo ilaahayna u sahlay ikhlaaskaas masnigu muxuu noqonayaa muujib alkhalaasi ha alkhalaas macnaa assalaama wey nabadgelyada kii sababta iyagu ahaa muujib macnaa musabib wey aba sabab alkhalaasi muujib alkhalaasi nabadgelyada kii sababta iyagu ahaa oo maxaa ka nabadgelaysaa dee maalinta qiyaama inaan nabadgalo musiibada adduunka inaan nabadgalo suma jeedid yah naar inaan ka nabadgalo a kii markaa masaa'ibtaas aakhiro dhacaysa yaa ilaan waa camal camalka saalixaasoo sabab noqonayo ma garanaysaa qofka in dhibaato badan alla kaga badbaadiyo soo maa kitaabka marka uu noqday khaalisin liwajhihi camal saalixa buu noqday camalka saalixana muxuu noqdaa sabab alkhalaasi buu noqdaa muujib alkhalaas ay sababa salaamati nabadgelyo aakhira lagu nabadgalo kii sababta u noqon lahaa wey wallaaha allah keliya ayaan arjuu rajaynahayaa almana gallad sheegaso igu galladeesto igu deeqo bilikhlaasi haa ikhlaas in igu deeqo likay yakuuna suu u ahaado huwa huwa ay hee matnigani suu u ahaado muujib alkhalaasi nabadgelyada kii sababta iigu noqonahayay weeyaan Eh, tobanka beed baan kutusinanaa maanta insha allahu tacaala hada bilahi towfiiq wsala allahu wasalam cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin